sala allah wslm wbaarak wncm cla nabiyina wkhaliilina muxamed bni cabdillaah wcla aalihi wsaxbihi wman waalaah ama bacd yaquulu limaam abu cabdillaah muxamed bnu ismaaciil albukhaari raximah llahu tacaala baabu kaynuunat ljunubi fi lbeyt wuxuu baabu yahay kaynuunat ljunub kii janaabada qabay inuu ku sugnaado في guriga ida tawadaa waa haddii uu weysaysto qabla an yaktasila intaanu maydhan yani qofkii janaabada qabay ma degdeg buu u maydhanaya mise wuxuu helaa inuu waxaweeye iska jooga muddo ama ha seexda ama ha soo jeedo qaala waxa uhi xadaana abu nucaym ibn abi cabdilaah adastawai wa shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwi can yaxya wa yaxya bni abi kaiir can abi salma wa ibn cabdiraxmaan bni cawf axad alfuqahaai sabca cala axad alaqwaal qaala waxau ihi sa'altu caaisha radia allahu tacaala canha akaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu ma aha yarqudu mid jiibsada wlxaal huwa junubun isagoo jinaabaysan qaalat waxay tidhi nacam wayatawada'u waana weysaysanaya yani nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu jinaabaysnaa ee uu doono inuu seexdo isagoo aan maydhan nabigu waa weysaysanaya calayhi salaatu wasalaam laakiin axaadiista tilmaamaysa sida xadiiu caaisha sunanta ku yimi kaana yanaamu wahuwa junubun min hayri an yamasa maaan nabigu wuxuu seexanaya calayhi salaau wasalaam isagoo janaabaysan isagoo biyoaan taaban xadiikaasi waa macluul sawaabkuna waa axaadiisan kale tilmaamaysa nabigu calayhi salaau wasalaam inuu maydhanaya ama weysaysanayay walaa culimmada qaar ku tawjiihiyeen min hayri an yamasa maaan ay maa lgusli yani biyo maydhasho ma taaban laakiin biyo weyso nabigu waa weysaysanaya alayhi salaau wasalaam eh, xadiiku wuxuu tilmaamaya eh, oo baabkana loo baabaysta qofku isagoo jinaabaysan haba weysaysta hadduu doono waayo weysadu eh, junubnimadii ka qaadi mayso way khafiifinaysaa laakiin qofku weli wuxuu noqonaya junub noqonaya isagoo weysaystay marka xaalku wuxuu noqonaya qofkii oo jinaabaysan haddii uu weysaysto sidaana uu ku seexdo inuu gurigii ku sugnaaday isagoo jinaabaysan waa habeenkii oo dhan u baryey inta loo baabaysanayana waa intaas wayna bannaan tahay baabu nawmi wuxuu baabu yahay kii jinaabaysnaa hurdadiisa yani baabkii hore caam buu ah kaynuunatuhu fi guriga inuu ku nagaado ama ha seexdo ama ha soo jeedo xadiika la sheegayna hurdu ka hadlayay soo jeedkuna waa la mid yani janaaba haddii uu ku seexanayo loo ogolaaday hadduu soo jeedana waa la mid waa la xukun marka baabkaasi caam buu ahaa gurigii lagu sugnaado baabkan dambana waa inuu seexdo kaynuunadaas inay noqoto hurdo inay noqoto nuskhooyinka qaarna way ka maqantahay oo waxa weeye baabkan lama sugin waayo xadiidka la sheegay waxa weeye wuxuu la macnayahay xadiika horuu la macnayahay waa masalo qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana qutayba waa ibn saciid ibni jamiil ibni ariif abu raja albaqlani albaqhdadi qaala waxau hi xadaana leyth ibni sacd can naafic mawla bni cumar almadani can ibni cumar cabdilaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana cumar bna alkhaaab sala waa weydiiye rasuul lahi sal اllahu alayh waslm wuxuu weydiiyey ayarqudu ma seexanaya axadunaa midkaayo wlxaal huwa junubun isagoo jinaabaysan qaala wuxuu hi nabigu nacam ha ida tawadaa waa haddii uu weysaysto axadukum midkiin falyarqud ha seexdo wlxaal huwa junubun isagoo jinaabaysan qofku isagoo jinaabaysan inay bannaan tahay inuu seexdo haddii uu weysaysto weysada maqsuudkayduna waxa uu yahay inay khafiifinayso janaabadii inay khafiifinayso haddii la yidhaahdo masaladii aynu soo marnay tafriiq lwuduui wاlghusli oo xubnihii qayb ka mida ah la maydho janaabadii ay ka rafcismayso oo xubintaas ama qaybaha u maydhay janaabadii ka kor noqonayso yacnii qof wada janaabaysan oo jidhkiisoo dhani wada janaabaysan yahay waayo janaabadu waa shay macnawiya oo jidhka ku qumaya markay janaabo tahayna jidhkoo dhani waa wada janaaboobaya waa in loo wada maydhaa ina taxta kulli shacratin janaaba fanqu shacra waqsilu lbashara xadii baa ku yimi hadal ku sugan yahay laakiin culimmada qaar soo dhoweeye jirkoo dhan baa wada jinaaboobaya marka culimmadu waxay leeyihin haddii la weysaysto oo la yidhaahdo xubnaha la maydhay xubin walba sideeda haddii loogu maydho loo niyoodo rafculjanaaba xubintaa janaabadii waa ka kor noqotay marka taa macnaheedu waxay noqonaysaa qofkii aan weysaysan iyo qofkii weysaystay isagoo janaabaysan labadooda janaaba inaanay sinnayn waayo midna xubnaha qaar baa janaaba ah oo janaabadii ka kor noqota waa xubnihii loo weysayseeyey ee inta kalena janaabadiibaa baaqi ku ah waa macnaha lagu socdo macnaha labaadna waxa uu yahay oo culimmada qaar ku tawjiihiyeen qofku markuu seexanayo isagoo jinaabaysan ee la faray inuu weysaysto ee maydhashaa laga doonay maydhashadii haddii ay adkaatay inuu ku sii meelgaadho tahaarada kale ixda ahaaratayn min hada albaabi bacdu ahlicilmina ku macneeya qolana waxay idhahdeen maya waxaa looga jeedaa min baabi tanaduf laakiin taasi ma xoog badna jira axaadiid ku timi ka digaysa qofku muddo badan inuu noqdo qof jinaabaysan inuu muddo badan junub uu ahaado ama uu ku seexdo janaabo axaadii ka digaysa waxaa ka mida xadiiu caliy abi aalib radi allahu tacala sunanta ku yimi oo nabigu leey calayhi salaau wasalaam ina almalaaikata laa tadkhulu baytan fiihi junub malaaigtu ma gasho guri uu qof jinaabaysanay uu joogo xadiika noocaasi sanadkiisa hadal ku jira ma xoog badna laakiin waxaa ka xoog badan xadiiu camaar ibni yaasir oo isaguna sunanta ku yimi oo nabigu leey alayhi الsalaau wasalaam aaaa laa taqrabuhum اlmalaaika saddex qof malaa'igtu uma soo dhowaato jiifat اlkafir wاlmutadamikhu bاlkhaluuq wاljunubu ila an yatawada xadiikaas albani raxmat alayhi waa taxsiininaya wuxuui sanadkiisu waa xoog badan yihi uruq badanna waa leeyihi saddex malaaigtu uma soo dhowaato malaaigta la sheegayana waa malaa'ikat raxma wlbaraka malaaigtii naxariista iyo barakada iyo khayrka waday wey malaaigta noocaasi kuu soo geli kuuna soo dhowaan waa qofka gaalka jiifadiisa ama bakhtigiisa iyo ka isku duugay khaluuqa waa cadarka muuqanaya nooc khaluuqa loo yaqaano iyo aljunubu ilaa an yatawada iyo qofka jinaabaysan yahay inta aanu weysaysan hadduu weysaysto xaalkiisu caadi buu noqonaya eh, laakiin culimmadu waxay ku tawjiihiyeen eh, in macnuhu yahay qofka caadaysta qofka caadaysta janaabada inaanu ka maydhan yani salaadii subax kabacdi uu jinaaboobay wuxuu la sugayaa salaada duhur cishihii buu jinaaboobaya salaada subax buu la sugaya ka noocaasaa looga jeeda yani caadaysanaya muddo badan maalmaha qaarda haddii ay ka dhacdo basi malaha bay idhahdeen laakiin inay caado isaga noqoto inuu janaabada la noolaado janaabada inuu la noolaado oo degelinka horeo dhan uu junub ahaado macnaha noocaasaa looga jeedaa wax lagu dambaabayana ma ah ee looga jeeda khayr baa kugu dhaafaya malaa'igi soo dhowaan mayso yani khayrkoodiibay kaala maqan yihiin wey in loogama jeedo dambi weyn oo qofkuu ku ciqaab mutaysanayo culimmada qaarna waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa waa aljanaabatu min xaraam bay yidhahdeen janaabadu waa laba inay janaabada sababteedii ay tahay xaaraan waa zinadii iyo waxaa weeye istimnaagii iyo waxyaabihii la midka ah waxaa jinaabada keenay hadduu yahay wax dembiya ka noocaasaa looga jeedaa haddiise uu yahay wax bannaan oo xaaskiisa uu tegay iyo ixtilaam iyo junuun iyo wixii lamida ah haddii uu yahay ka noocaasi lama mid aha khulaasat lqowl waxaa habboon qofku hadduu jinaaboobo jaaniska ugu horeeya inuu waxaweeye janaabada iska zuuliyo ayaa waxaweeye habboon hadduu uri nabigu salaatu wasalaam xadiikii awban ibnu maaje ku yimi walaa yuxaafidu cala lwuduui ilaa mumin weysada kuma dadaalo qof mumina mooyaane cid kale waxaa ka sii mudan waa weysadii inuu janaabada zuuliyo maadaama xadadkii yaraa fadliga loo sheegay tan noocaasa ka mudan marka in aad loogu dadaalo waa muhim xukunkeedana waa ka hadli doona insha allahu tacaala baabu ljunubi wuxuu baab u yahay kii yatawadau kaasoo weysaysanaya uma yanaamu kadibna seexanaya qaal wuxuu hi bukhaari xadaanaa yaxya bnu bukayr waa yaxya bni cabdillaah bni bukayr qaal waxau hi xadaana leyl can cubaydillaahi bni abi jacfar almisri can muxamed bni cabdiraxmaan yatiimu curwata buu caanku yahay muxamed bni cabdiraxmaan abiwad almadani yatiimu curwata hiika hadda uu ka warinaya waa curwat bnu zubayr yatiimu curwa baa la yidhaahdaa waayo aabbihii markuu dhimanayay ayuu waxa weeye la hadlay curwa ibni zubayr ibni alcawaam wuxuu hi inankayga adaankuuga oga awsaahu ilay waa u dardaarma inuu ka warhayo agoonkii curwa yani agoonkii uu haystay ee uu ka warhayay can curwata bni zubayr can caaisha khaaladiisa ahayd radi allahu tacaala canha qaalat kaana nabiyu sal allahu alayh nabigu wuxuu ahaa ida araada haddii uu doona an yanaama inuu seexdo walxaal huwa junubun isagoo jinaabaysan hasala farjahu xubintiisa ayuu maydhay watawadaa waa u weysaysanaya lisalaati salaada ayuu weysaysanayay qaala waxau hi bukhaari xadaana muusa bnu ismaaciil wa atabudaki qaala xadaana juwayriya bni asma adubaci can naafic yani magaciisuna waa magac dhadig weeye juwayriya dumarkaa loo bixiya magaca aabbihiina waa magac dhadig oo asmaa inta badan dumarkaa loo bixiya laakiin labadoodu magac u ahaa adubaci can naafic mawla bni cumar can cabdilaah oran waxaanu usoo tilmaanay cabdilah haddii la ilaaqo ahlulmadiina haddii ay ilaaqaan waa cabdilaahi bni cumar weeye waana sanadkii ama xadiikii hore laynoogu soo sheegay qaala waxa uu yidhi istaftaa cumar nabiya sal allahu alayh wasalam cumar waxa uu weydiiyey nebiga ayanaamu ma seexanaya axaduna midkaayo wlxaal huwa junubun isagoo jinaabaysan qaala wuxuu ihi nabigu nacam ha ida tawadaa haddii uu weysaysto qaala waxau ihi bukhaari xadaana cabdullaahi bnu yuusuf wa atiniisi qaala waxau ihi ahbaranaa malik bni anas bni malik bni anas alasbaxi imaamu daar lhijra can cabdillaahi almadani can cabdilaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma annahu qaal dakara waa sheegay cumar bnu lkhaaab lirasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam annahu tusiibuhu inay haleelayso ayuu u sheegay aljanaabatu janaabo min alleyli habeenkii inay haleelayso oo uu jinaaboobay faqaala lahu rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu ku yidhi tawa weysayso waqsil may dakaraka xubintaada uma nam intaa dabadeedna seexo axaadiistanaynu wadnay goorahanba aynu wadnay waxay ka hadlayaan qofku hadii uu doonayo isagoo jinaabaysan inuu seexdo nabigu calayhi salaatu wasalaam amar wuxuu ku bixiyay inuu weysaysto tawaba waa amar weeye amarka ma waajibba mise waa sunne afarta madhabood waxay yidhaahdeen waa sunna wey waajib ma ah waa sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan afarta madhaboodna ay ku tageen nimanka daahiriyada la yidhaahdo ee qaata nusuusta dawaahirteeda sida ka muuqanaysa ayaa iyagu waxay leeyihiin waa waajib waxay yidhahdeen waa waajib in la weysaysto qofku isagoo jinaabaysan haddii u seexanayo laakiin loo badan yahay baa xoog badan abu cawaana almustahraj cala saxiixi muslim oo sida bukhaari uu abwaabta aad u tafriiciyo wuxuu baabaysanaya baabu iijaabi lwuduu in weyse la waajibinayo weyse in la waajibinayo oo wuxuu ku tegay inay waajib tahay sida u baabaysanayo laakiin sidaa jumhuurtu xiliga qofka junubkaah uu seexanayo mise waxaa jira axwaal kale culimmadu waxay yidhaahdeen axaadiistana laga qaadanaya waxaa la mid a ah wax la cunayo ama la cabayo xadiiu caaisha radia allahu tacaala canha oo saxiixu muslimka ku yimi leedahay kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam ida araada an yanaama aw yakula aw yashraba wahuwa junub tawada'a wudu'ahu lisalaa nabigu hadduu doono calayhi salaau wasalaam inuu seexdo isagoo jinaabaysan ama uu doono inuu wax cuno isagoo jinaabaysan ama uu doono inuu wax cabo isagoo jinaabaysan tawadaa wuduahu lisala wuxuu weysaysanayay weysadii salaad axaadiista noocaasi waxay tilmaamaysaa axwaashaasoo dhan inay habboon loo weysaysto lafdiga an yakula iyo aw yashraba culimmada qaar baa cileeyey muslim baa ku timaado oo cileeyo odhanaya lafdiga mashhuurka ah ee bukhaariiyo muslim isku waafaqaya waa lafdigaa laynoo sheegay ida araada an yatawadaa an yanaama wa huwa junub tawadaa nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii uu doono inuu seexdo janaabo uu ku seexdo waa sii weysaysanayay laakiin maadaama imaamu muslim uu saxiixiyey warkiisaa soconaya waxayn leenahay xaaladda akliga xaaladda shurbiguna waa la mid riwaayadka qaar bay ku timi iyadana in loo weysaystaa habboon waxaa la mida masjidka haddii lagu nagaanay oo qofkii haddii u baahday inuu ku nagaado maydhashana uu haleeli waayo weysaduna ay u fududaato waajib ma ku tahay ma u banaynaysaa masjidkii inuu ku nagaado waa masale khilaafiya hore waxaynu usoo sheegnay jamaahiiru ahlilcilmi inay diideen qofka jinaabaysanay masjidka inuu ku nagaado laakiin culimmada qaar baa waxay leeyihin haddii uu weysaysto weysadaasi waxay u sahlaysaa oo u bannaynaysaa maadaama uu jinaabadii khafiifiye masjidka inuu ku nagaan karo waa masle khilaafiya yani qof junuba oo weysaystay masjid ma ku nagaanaya waxa wey waa masle khilaafiya eh, culimada qaar waxay idhaahdeen weysadan laga doonayo qofka jinaabaysan inuu weysaysto waxaa looga jeedaa weysadii luqawiga ahayd waayo tawadaa xagga luqada waa tanadafa wey waa isnadiifiye marka inuu iska maydho wixii ku duulduulay iyo wixii gaadhay iyo aaaartii galmada ka hadhay iyo wixii la mida janaabada raadkeeda ta noocaasa inuu iska nadiifiyaa looga jeedaa qaar waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa labadiisa qacmood inuu maydho macnayaal noocaasay culimmada qaar ku qaadeen laakiin alfaaddanaynu hadda arkayno waxaa ku sugan tawadaa wuduuahu lisala in la caddeeyey waysadaasi inay tahay weysadii salaada lagu tukanayay haddii alfaada noocaasa aan laba keeni lahayn oo la odhan lahaa tawadaa oo keliya waxaa xoog badnaanaya wuduugii sharciga ahaa waayo qaacidadu waxay tahay alfaada erayada kitaabka iyo sunnada lagu isticmaalayo hadii kitaabka iyo sunnadu eraygii luqada macnihiisa macno aan ahayn ay ku bixiyaan oo wuugu waa in la isnadiifiyo sharciguna wuxuu u yaqaanaa xubno cayiman in la maydho waxa lagu qaadaya kii sharcigu u yaqaanay salaadu luqada waa duco sharciguna wuxuu u yaqaanaa salaadan aynu tukanno waxa lagu qaadayaa ka sharciga lagu qaadaya marka taasi waa inoo taallaa wuuuga nabigu isticmaalay ama xadiista lagu isticmaalay waa wuuugii sharciga ah haddii la yidhaahdo tawadaa wuuuahu lisalana way inoo sii adkaynaysa inaanay ahayn acmo la maydhay ama in la isnadiifiyo inaanay ahayn looga jeedo weysadii laysla yaqaana lagu tukanayay tawadaa wuduuahu lisalana waxaa looga jeedaa weyse lagu tukan kara ma aha waayo qofkii waa qof weli janaabaysan wey oo qof weli janaabo qaba ee weyse lagu tukanaya ma aha laakiin weyso u eeg weysadii waxa weeye salaada lagu tukanaya macnahaasaa looga jeedaa barigii horay ohan jireen dadku alxidhaalayaasha waxa weeye weyso aan lagu tukanayn waa weysadan wey weyso weyse ah oo sharciya oo ajar lagaa siinayo sunno ah wey wa maca daalika salaadi ku ansixi mayso waayo waa qof jinaabaysan wey baabun wuxuu baabu yahay ida ltaqaa haddii ay kulmaan waa lafdiga damba miya naam baab ljunubi yatawada lafdiga xadiidka koowaad wa huwa junubun hasala farjahu watawada'a lisala baa lagu sheegay xubintiisuu maydhaya alaadana waa u weysaysanaya ama waa weysaysanaya weysadii salaada lafdigan dambena waxaa la tilmaamay tawadaa inuu weysada horaysiinayo ee maydhida xubintana uu dambaysiinayo qaacidaduna waxay tahay wowda lagama qaato tartiib lagama qaato wowda tartiib lagama qaato macnuhu wuxuu u dhacayaa sida lafdigaa hore xubintii baa la maydhaya kadibna waa la weysaysanaya maqsuudku waa sidaas baabun wuxuu baabu yahay ida ltaqaa haddii ay kulmaan alkhitaanaani labadii gudmaa qaal waxa ui buhaari xadaana mucaad bnu fadaala albasri qaal wuxuu hi xadaana hishaam wa bni abi cabdillaah adastawai xaa sanadkii baa la taxwiilinaya waxaana lagu dhawaaqayaa xaa xaaun saasaa loogu dhawaaqaya waxadaana nuskhooyinka qaar kuma sugna waxadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn can hishaam waa hishaam ibn abi cabdilaahi dastawaai oo sanadka hore lagu sheegay can qataada ibni dicaama asaduusi albasri can ilxasan waa ibni abi lxasan albasri can abi raafic nufayc asaa'iq can abi hurayra radi allahu tacaala canh can اnabiyi sal اllahu alayh wasalam qaala waxa uhi nabigu ida jalasa haddii uu ninkii galmoonay almujaamic bayna shucabiha waaxaheeda ama qaybaheeda alarbaci afarta ah uma jaahadaha kadibna u galmoodo oo uu jimaaco faqad wajaba waxa waajibay alguslu maydhasha ayaa waajibtay taabacahu waxaa mutaabaceeyey hishaam adastawaa'i camr ibnu marsuuq ayaa mutaabaceeyey can shucbata shucbe isagoo ka warinaya milahu ay mila dalika alxadii xadiikaasoo kale xaaluu yahay wa qaala muusa muusa waxa uhi waa muusa bnu ismaaciil atabudaki albasri xadaana abaan waa ibnu yaziid alcaaar qaala xadaana qataada qaala ahbarana alxasanu milahu xadiikaa lasoo sheegay mid lamida xaaluu yahay xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya waxyaabaha janaabada sababa waxaa ka mida ah. galmada ayaa ka mida ah. labadii qof inay isu tagaan lafdigan ida iltaqa alkhitaanaan imaam albukhaari wuxuu ka soo qaadanayaa alfaada qaar oo ku timi imaamu muslim iyo ay soo warinayaan wamasa alkhitaanu alkhitaan labadii gudgudnaana haddii ay istaabtaan faqad wajaba alghuslu maydhasha ayaa waajibtay waxyaabaha maydhashadu ku waajibayso waxaa ka galma inay dhacdo oo waxaa weeye xashafada dakarka madaxiis intiisa hore waxa weeye inuu galo gabadha xubinteeda biyaha ka yimaadaan ama yaanay ka iman maydhasha ayaa ka waajibaysa imaamu muslim wuxuu ziyaadiyey wain lam yunzil maa biyaba yaanay ka iman oo keenin Eh, itaanaan markay kulmaan yani wuxuu u wataa inay tahay sababun liljanaaba janaabada inay sabab u tahay oo ay keenayso baabun wuxuu baabu yahay asli baabu asli maa yusiibu ama baabun wuxuu baabu yahay aslu maa yusiibu kii haleelaya in la maydho min farji lmar'ati gabadha xubinteeda wixii ka soo gaadhayana in la maydho yani markaa gabadha loo galmoodo waxa weeye galmada dabadeed wixii kaa soo raacay in layska maydho baabkeedii weeye yusiibu ay arajul almujaamic ninka jamaaca samaynaya waxa weeye haleelaya oo gabadha farjigeeda ka haleelaya qaala waxa uhi bukhaari xadaana abu macmar wa cabdulaahi bni macmar qaala waxa uhi xadaana cabdilwaari wa ibni saciid alcambari albasri can lxusayn bni dakwaan qaala yaxya wa yaxya bni abi kaiir wa ahbaranii abu salma wa ibni cabdiraxmaan bni cawf ana caطa ibna yasaar mawla maymuna ahbarahu أن زيد بن khalid aljuhani aaabi radi allahu taal an ahbarahu wuxuu u sheegay anahu sala cumaan bna cafaan radi allahu taal can faqaala waxa ui ara'ayta waxaad iga warantaa ida jaamaca hadduu u galmoodo arajulu ninku imra'atahu haweenadiis falam mani aanu keenin oo biyo ka iman xukumkeedu muxuu noqonaya qaala cumaan waxa ui yatawadau waa weysaysanaya kama yatawadau lisala sida uu salaada uu ugu weysaysanayo wayagsilu waa maydhaya dakarahu xubintiisana waa maydhaya waa sidaynu hore usoo sheegnay yani xubintiisuu maydhaya kadib buu weysaysanaya qaala cumaan cumaan bnu cafaan waxa uu samictuhu waxaan ka maqlay min rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam yani in waxa wey qofku haddii uu galmoodo biyana aanay ka iman inuu weysaysanayo laakiin aanu maydhanayn nabigan ka maqlay buui alayhi salaau wasalaam fasaaltu waan weydiiyey buui zayd bnu khaalid can alika masaladaas caliya bna abi aalib baan weydiiyey wazubayr bna alcawaam waalxata bna cubaydillaah wa ubaya bna kacbin radia allaahu canhum axaabadaasaan weydiiyey faamaruuhu waa iltifaat weyn hadalku wuxuu u socday faamaruunii aniga waxay i fareen bidaalika weysadaas dhammaantood way iswaafaqeen waayo hadalka isagaa watay zayd bnu khaalid ayaa hadalka watay fasa'altu ayuu waxa soo sheegay fasa'altu faamaruunii laakiin waa iltifaat faamaruuhu waxay amreen bidaalika oo weysada ah qaala yaxya yaxya waxa ui waa ibn abi kaiir wa ahbaranii abu salma ana curwata bna الzubayr ahbarahu ana aba ayub alanصari khalid bnu zayd ahbarahu anahu samica dalika min rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam isaguna inuu ka maqlay masaladaas nabiga calayhi salaau wasalaam axaadiistani waxay tilmaamaysa kuwa soo socdaana tilmaamayaan islaamka bilowgiisii ninku hadduu xaaskiisa u galmoodo biyana aanay ka iman qaacidadu waxay ahayd inama almaau min almaa biyo soo baxay ayuunbaa laga maydhaa yacni biyihii jimaaca markay soo baxaan ee qofka manidiisu ay soo baxdo kaasunbaa u baahan in laga maydho oo macnuhu u dhacayo ama mafhuumkiisu u noqonayo ee qofku haddii uu galmoodo wax biyana aanay ka soo bixin inaan lagu lahayn maydhasho lagu lahayn tilmaamay wuxuu hi inamaa kaana dalika ruksatan fii wali lislaam islaamka bilowgiis ayaa xukumka noocaasa la jideeyey yani wuxuu tilmaamaya in nasakhay waxaana lagu nasakhay xadiiu caaisha ida jalasa bayna shucabiha alarbac uma jaahadaha faqad wajaba alghuslu wain lam yunzil maaan oo muslim ziyaadinayo ayaa lagu nasakhaya hore waxaynu usoo marnay sooma xasuusataan xadiikii itbaan qisadii citbaan ida ucjilta aw quxita fa calayka alwuduu haddii aad abaarowdo oo biyo kaa soo bixi waayaan ama lagu dadajiyo waa sida ku dhacday citbaan ibni maalik oo isagoo dabeedna uu yimi isagoo marada afka ku haysta oo xaaladiisu xaalad ay tahay dabeedna nabigu ku ui lacallanaa acjallaak ma laga yaabaa inaannu hawlkaa soo dedejinnay waa la fahmay nabigu dabeedna wuxuu i ninkii nacam wuxuu i nabigu idaa ucjilta fa calayka alwuduu yacni haddii galmadii aadan dhammaysanoo biyuhu aanay kaa iman weysayso axaadiistaas oo dhan waa axaadii la nasakhay waxaa lagu nasakhay xadiikan caaisha aynu hadda soo maraynay ayaa waxawe lagu nasakhay masaladanina waa bidaayatlslaam qofku hadduu galmoodo biyana aanay ka iman inay weys ku ilan tahay weys inay ku filan tahay qofkii waa galmooday galmada noocaasana biyo kamay iman maxaa keenay inuu horaynuuga soo hadalnay culimada qaar waxay yidhaahdeen maadaama xubintiisu gabadhii ay gashay ee gabadha farjigeeda wixii ka soo raacay waa najis taasaa weyse jaba oo laga weysaysanaya culimada qaar saasay u dhigeen culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waxa laga yaabaa oo ay u badan tahay qofku markay shahwadiisu kacdo galmana uu gaadho waxaa ka soo baxaya madigii iyo waxyaabihii la midkahabaa ka soo baxaya waa laga yaabaa inaanu dareemin oo qoyaanka iyo ruuubadaas waxa weey inaanu ku dareemin baa laga yaabaa laakiin waxaa loo badinayaa madi inuu ka soo baxay madiguna waataynu soo tilmaanay weysada inuu jabinayo laakiin de waxay tahay haddii sababta weysada jabinaysa taasoo keliya ay tahay qofkuna aanu ogayn alyaqiinu laa yazulu bishak hubaashii uu qabay ee ah waxa weeye inuu weyse qabay shaki la in laga yaabo madi inuu ka soo baxo weysada jabin mayso markaynu qawaacidda sharciga eegno laakiin hore xadiidka waxaynu ugu soo tilmaannay inay habboon tahay xilligaa waxa looga weysaysanayay galmadu inay weysada jabiso biyaha ka yimaadaan yaanay ka iman iyada lafteeda maadaama la amray in laga weysaysto iyadaa waxay ahayd naaqidun min nawaaqid lwuu laakiin markii dambe waxay ku dambaysay inay tahay min muujibaati lgusli weyse jabka wax ka weyn galmadu inay waajibiso oo ah maydhasho maydhasho hadduu waajibiyana weysadu waa soo gudagelaysa sidaa awgeed fuqahada qaaroo shaaficiyadu ka mid yihiin waxaa dhici karta qofku inuu janaaboobo iyadoo weysadiisu aanay ka burin way dhici kartaabuu yidhahde inuu jinaaboobo iyadoo weysadiisu ay baaqi u tahay waa wax dhici kara buu yidhahde khulaasatlqowl waxaan leenahay masaladaas waxaynu ka qaadanaynaa mas'ale ah ee gabadha xubinteeda dabcan waxaa ka soo baxa dhiig baa ka soo baxa waa najis noocuu doonaha noqdo ee waxaa ka soo baxaya mani waa aahir horeynu usoo sheegay waxaa ka soo baxaya madi isaguna waa najis bilitifaaq laakiin waxaa jira rutuubo ama qoyaan ee gabadha xubinteedu ay iska leedahay ta noocaas xukumkeedu muxuu yahay culimmadu aad bay isugu khilaaeen nimanka loo yaqaana maalikiyadu waxay yidhaahdeen rutuubada gabadha xubinteedu ay leedahay ee ilaahay uu ku sameeyey wayna ku kala badan tahay dumarka ruuubada noocaasi waa najis weeye baabkan waxaynu joognaa maa yusiibu min farji lmara gabadha wixii kaa soo gaadhay farjigeeda in iska maydho caadatanna waxa laga maydhanaya ama la iska maydhaya waa wax najisa maalikiyadu waxay yidhahdeen ruuubadaasi waa najis xanafiyada iyo xanaabiladuna waxay yidhaahdeen rutuubada noocaas ee intaa aynu soo sheegna aan ahayn waxa weey waa aahir wey wixii kaa soo gaadhayna waajib maaha in laga maydho layska maydho haddii maradaada u gaadho iyo wixii lamida shaaficiyaduna saddex bay u kala qaadeen rutuubada noocaas waxay yidhaahdeen mid waxa uu yahay dna farji farjiga halka ugu sokaysa ama aahiruhu oo gabadhu markay fadhiisato lugahana laabato inta muuqanaysa dheecaankeedu waa aahir bay idhaahdeen haysodhanina wadaadku waa fogaaday in allaha laa yastaxyi min alxaq guryahana waa laynoo wada joogaa waana masale cibaadadu la xidhiidhayso dheecaanka noocaasi hadduu maradeeda taabto oo sida maalikiyada lagu socdo dee marada inay ku tukatana maaha badan baa ku dhismaysa shaaficiyadu waxay leeyihin waa saddex xaalood daahirka oo markay fadhiisato inta muuqanaysa ruduubadeedu waa daahir bay qaybta labaad ee halka ugu dambaysa oo qacriga ah isagana waxay yidhaahdeen e, qawlan waaxidan waa najisun qacan halka ugu dambaysa masaafadiisuna waxay dhahdeen waxay ka bilaabmaysaa maa waraaa dakari lmujaamic ninka galmoonaya dakarkiisu halkuu gaadho waxaa kasii dambeeya caadatan caadatan mutawasidka yani e, wixii ka dambeeya ruduubada ka soo baxa cindahum qawla waaxida waxay leeyihiin waa najis shaaficiyada agtooda waa najisun acan inta dakarku u gaadho ee loo galmoodo waxa ka baxay ee ruuubo ah waxay yidhaahdeen shaaficiyadu laba qowl bay kala labada qowl waa laba qowloo xoog badan agtooda qowlka asaxa ah ka kalena waa axiix xoogiisuu qowlka sii xooga badan waxay idhaahdeen qaybtaasina waa aahir wey ruuubada ka soo baxday ee waxawe qaybtaa dhexe saddexdaas ayay waxawe shaaficiyadu u kala qaadeen masaladuna waa khilaafi waana masale ijtihaadiya wey tahay masale ijtihaadiya ee qowlka shaaficiyada ayaad moodaa inuu ugu dhowdhow yahay waayo intan muuqanaysana waxay siiyeen xukmu aahir bay siiyeen inta dambana waa maa kharaja min asabiilayn maa kharaja min asabiilayn inta dhaxana ee dakarku uu gaadhayana waxa weeye inta noocaasa khilaafka noocaasa ayay waxa weeye geliyeen qaala waxa uri bukhaari xadaana musadad waa ibni musarhad albasri qaala waxa uri waa ibn saciid alqaaan can hishaam ibni curwata ibni zubayr ibn اlcawaam qaala wuxuu hi ahbaranii abi qaala waxa hi ahbaranii abu ayub alanصaari qaala waxa ihi ahbaranii ubay bnu kacbin anahu qaala ya rasuul اllah xadiikii hore waxaynu ku soo marnay zayd bnu khaalid inuu yidhi waxaan kaloo weydiiyey curwat bnu zubayr lafdigii inoogu dambeeyey qaala yaya curwat bnu zubayr inuu weydiiyey abu ayuub abu ayuubna uu u sheegay nebiga inuu ka maqlay calayhi salaau wasalaam eh, sanadkanna waxaa laynoogu sheegayaa abi ayuub alansaari inuu ka warinayo ubay bni kacb inuu ka warinayo barahu man ahbarahu de marka de curwa suuragal mayso waa taabici abu ayub baa idinka dhacay abu ayub baa ka dhacay waxa weeye labaduba waa saxiix abu ayuub ubay ibnu kacabna waa weydiiyey waxa weeye nabigana calayhi salaatu wasalaam waa ka maqlay labaduba waa saxiix walow culimmada qaar ay cilaynayaan abi ayuub inuu si toosa nabiga alayhi salaau wasalaam uga maqlay oo ay odhanayaan waa mursal aaabi axaabi buu ka maqlay laakiin nabiga alayhi salaau wasalaam kama maan eh, laakiin raajix waxa uu yahay labaduba inay sugan tahay nabigana waa ka maqlay alayhi salaau wasalaam abi ayuubna waxa weey waa ka maqlay qaala wuxuu hi ubay bnu kacbin anahu qaal ya rasuul ida jaamaca hadduu u galmoodo arajulu ninku imraatahu haweenaydiis xaaskiis falam yunzil aanu soo dejin biyo ay maaan qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaau wasalaam yaqsilu waa maydhaya maa masa lmar'ata haweenayda xaggeeda wixii ka taabtay minhu xaggiis uma yatawada'u kadibna waa weysaysanaya wa yusalli waana tukanaya yani xadiika ubay ibni kacab hore inuu usoo tilmaano waa fii bidaayat lislaam waa xilligii weysadu ay waajibka ahayd laakiin maydhashada aan la waajibin marka waxaa ku filan gabadha inuu iska maydho wixii ka soo gaadhay kadibna uu weysaysto muxuu isaga maydhaya qolada odhanaya ee waxa weeye ama xubintiisa markuu geliyay waxa ka soo gaadhay waa najis qolada noocaasa min baabi najaasa ayay leeyihin waa laysaga maydhaya qolo kalena waxay leeyihin waa min baabi nadaafa in la isnadiifiyo nabigu samaynaya calayhi salaau wasalaam ayay waxaweye xaal ku yahay qaala abu cabdilaah bukhaari waxaa weli alguslu maydhasho axwatu iyadaa diinta u ilaalin badan u ixtiyaad badan wadaaka kaasina in la alakhiru waa kii dambeeyey wanamaa bayanna in kala maahe waxaanu u caddayn likhtilaafihim waa khilaafka ay iskhilaaeen yani waxaanu u sheegnay axaadiisan tilmaamaysa in la weysaysanayo si aanu masaladaas cilmi ahaan aanu u sheegno iyo khilaafkii dhexdeeda dhacay iyo kala duwanaanshaha laakiin culimmada qaar waxay leeyihin xilligii dambe waa la isku waafaqay oo ijmaac baa xasilay haddii galmo ay xasisho biyana aanay iman in waxa weeye la maydhanayo oo weysadu aanay ku fillayn imaam albukhaari wuxuu tilmaamayaa sidii dambaysayna inay tahay wadaaka alaakhiru yani wuxuu ishaarayaa hadday iskhilaafeen axaadiistu ay iskhilaaftay in la qaadanayo kii dambe in la qaadanayo taasina waxay noqonaysaa min baab annasikhi wlmansukh bay noqonaysaa kitaab lxayd bismi illaahi araxmaan raxiim kitaab lxayd waa xaydka kitaabkiisii weeyi xaydka luuqadu waa sayalaan waa shaygu inuu dareero waxaa la yidhaahdaa xaada alwaadi ay idaa saala weeyi waxaana hadda looga jeedaa waa damun yruju min qacri raxim cala sabiili sixati fii awqaatin macluuma waa gabadha xubinteeda waa dhiig ka soo baxa oo ka soo baxaya ee ilmagaleenka guntiisa ka soo baxaya qaab caafimaadna u baxaya ee xiliyo la garanayo ama la og yahay waxawe gabadha ka imanaya yani bishii maalmo cayiman waxawe ka imanaya ama ku garato maalmahaas xilliga iyo muddada ama ha ku ogaato midab iyo tilmaamo u dhiiggaasi leeyahay bishii wakhti cayiman ka imanaya ka noocaasa waxaa la yidhaahdaa waa dhiigga caadada waxaa kaloo lagaga hadli doonaa dhiigga nifaaska axaadiistedana waa laynoo tilmaamaya oo yaduna ah waxa weeye e, damun yakhruju caqiba alwilaada dhiig soo baxa gabadhu markay dhasho dabadeed markay dhasho dabadeed dam lwilaada waxaa kaloo laga hadli doonaa dam listixaada oo ah isaguna damu fasaad dhiig gabadha uga soo baxaya ee xaalad xanuun xaaladeeda caafimaadoo xumaata dhiigga uga soo baxaya saddexdaa dhiigba axaadiisteeda waa la tilmaamaya laakiin ka ugu weyne ugu muhiimsani waa dhiigga caadada iyo wa qowli llaahi tacaala qowlkii alla uu yidhi wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilmaxiidi ay can ilxaydi dhiigga caadada ayay ku weydiinayaan qul waxaad tiraahdaa huwa isagu adan waxa weeye dhib weeye yacni qadarun qurun weeye factazilu ka fogaada annisaaa dumarka fi lmaxiidi waxa weeye fii zamani lmaxiid ama fi lxaydi xaaladda ay xaydka ku sugan yihin ha laga fogaado walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay ka aahiroobayaan faida taطaharna haddii ay maydhaan faatuuhunna u taga min xayu amarakum allah halkii alla uu idin faray oo qubulka xagga hore ah uga taga wayuxibu waa jecelyah almutaahiriina kuwa isnadiifiya alle subxaanahu watacaala waa jecelyah baabun wuxuu baab u yahay kayfa kaana bad'u lxaydi kayfa kaana qaabkii uu ahaa bad'u lxaydi dhiigga caadada bilowgiisu yacni sidii uu ku bilaabmay iyo xilligii uu bilaabmay baabkiisa weeye iyo wa qowlu nabiyi sal allahu alayhi wasalam qowlkii uu nabigu yidhi haada kani waa dhiiggii caadada shayun shay weeye katabahu allaahu ilaahay uu ku qoray calaa banaati aadam hablaha ilma nebi aadam xadiikaasi waa inoo iman doonaa waa xadiikii xajka ka hadlayey isagoo faahfaahsanoo dheer buu inoo iman doonaa markii caaisha radi allahu tacaala canha ay waxa weeye dhiiggii caadadu ka yimi iyadoo la socota wuxuu nabigu tilmaamay waa wax ilaahay uu ku abuuray hablaha ilmo nabi aadan laga soo bilaabo waxa weeye hooyadood ilaa waxa weeye cid allaale ciddii u nisbo sheeganaysa wa qaala bacduhum barhkood waxay yidhaahdeen waa caaisha radi allahu tacaala canha iyo cabdilaahi bni mascuud ayaa ku hadlay baa leeyi yidhaahdeen kaana walu maa ursila kaana waa aha awalu maa ursila xilligii ugu horaysay ee la soo diray alxaydu xaydka calaa bani israa'iil reer bani israa'iil ayaa lagu salliay oo waxa weeye lagu abuuray dhiigga caadada wa xadiiu nabiyi sal allahu alayh wasalam bukhaari wuxuu ihi xadiidka nebiga oo ah katabahu allahu cala banaati aadam ayaa akaru caama oo hadalkan laga sheegay saxaabada qaar oo ah wuxuu ku bilaabmay hablihii ilma bani israaiil hablihii israa'iiliyaadka ah ayaa dhiigga caadadu ku bilaabmay waxa ka caamsan xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamaya banaatu aadam oo dhan kuwii israa'iiliyaadka ah iyo kuwii ka horreeyeyba intaba in waxa weey dhiigga caadada alle subxaanau wa tacaala uu ku abuuray sidaasaana saxiixa culimmada qaar waxay yidhahdeen isma khilaafsanaa waa caam iyo khaas isma diidayaan laakiin waxaa la yidhi way isdiidayaan waayo lafdigani awalu maa ursila yacnii ciddii ugu horraysa lagu sallitay dhiigga caadada waa hablihii ilmo bani israa'iil taana waxaynu ka fahmaynaa kuwii ka horreeyey dhiig caado inaanay lahayn dhigcaado inaanay lahayn baa laga fahmaya marka tacaarud baa ka muuqda culimmada qaar waxay ku jamciyeen oo isku dayeen sida ibnu oo kale waxa uu ii waxaa looga jeedaa ama si gaara ah loogu sheegay hablaha israa'iiliyaadka ah ee waxaa loogu sheegay dhiiggooda caadadu inuu kuwa kale ka badnaa oo lagu saliday muddadiisa in la badiyo Eh, tan noocaasaa looga jeeda eh, laakiin waxa weeye macda eh, wax dee daliil waxa weeye u baahan wey culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa dhiigga caadadu inuu yahay shay lagu abuuray banaati aadam oo dhan laakiin xilli xilliyada ka mida inuu hakadgalay oo fatrada qaar la joojiyay ama uu joogsaday kadibna hablihii ilmo banaatku israa'iil uu waxaweye dib ugu bilaabmay bilowgaasina waa bilow nisbiya bilow mulaqa maaha marka loo eego muddadii la joojiyey iyaga waa u cusub yaho iyaga ayaa lagu bilaabay laakiin marka si guud loo eego waa looga horeeyey waa shayun katabahu allahu cala banaati aadam laakiin ha laysku soo duuduubo hadalka nabiga calayhi salaau wasalaam baynu qaadanaynaa waa shay alla uu ku abuuray banaati aadam oo ilaahay uu ku abiiceeyey baabun wuxuu baab u yahay almru in la amrayo binufasaa gabadhii waxa weeye caadada lahayd idaa nufisna hadii ay caado yeeshaan xadiika soo socda waxaa lagaga hadlayaa dhiiggii caadada dhiiggii umusha lagaga hadli magacyada loo yaqaano dhiigga caadadana waxaa ka mida nifaas baa ka nafasat ilmara yani waxaa looga jeedaa gabadhii dhiig caado yeelat way umushayoo way dhashayna waa la yidhaahdaa labadaba waa loo isticmaala qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana caliy bnu cabdillaah almadini qaala xadaana sufyaan wa ibni qaala samictu cabdaraxmaan bn alqaasim bni muxamed bni abi bakrin idiiq qaala waxau ihi samictu alqaasima waa ibni muxamed ibni abi bakrin idiiq axad fuqahaai sabca toddobadaasuu ka mid yahay qaasimu waa alqaasim ibni muxamed ibni abi bakrin idiiq yquulu isagoo le samictu caaishaa radi allahu canha taquul kharajna waanu baxnay laa naraa xaal aanu nahay kuwa aan arkay ila alxaja xajka mooyaane wax kale falama kunaa markaanu ahayn bisarif meesha sarif la yidhaahdo waa meel maka ka baxsan bay ahayd xilligaas laakiin hadda waxay ka mid tahay maka ayay ka loo baxayo ee la dhaafo tanciim la dhaafo ama masjidu sida hadda loo yaqaano ee magaaladana laga sii baxayo wadada weyn ee hayweyga isku xidha makaya madiina ayaa marka magaalada dacalkeeda la marayo xagga madiina laga baxayo waxay kaa qabanaysaa dhinaca bidix bay kaa qabanaysaa adoo madiina u jeeda waana meel yaroo hadda lagu wareejiyey geydh lagu wareejiyey oo waxa weeye buqcaddii lafteedii way calaamadsan tahay waxay tidhi markaanu halkaa ku sugnayn oo markaa maka duleedkeedii ahayd xeedtu dhiiggii caadada ayaa iga yimi fadahala waa gala calaya rasuul lahi sal allahu alayh wasalam walxaala ana abki anoo ooyaya qaala wuxuu ihi nabigu maalaki maxaa kuu sugnaaday yani maxaad la ooyeysa iyadana ooyinta waxaa ka keenay waxa weeye dhiiggii caadadu markuu ka yimi inay dadka ka hadhayso ayay waxa wey u qaadatay anufisti ma dhiiggii caadada ayaa kaa yimi nufisti iyo nafisti labadaba nunta in la fadxiyo in la damiyo waa laba luqawi waa laba luqawi nuunta in la damiyana in la damiyo sida badan waxaa loogu isticmaalaa umusha haddii la fadxiyana dhiigga caadada ayaa loo isticmaalaa waa sida badan laakiin labadaba in la fadxiyo in la damiyo waa loo isticmaala dhiigga caadadana waa loo isticmaalaa qultu waxaan idhi nacam haa caadada ayaa iga yimi qaala wuxuu idhi nabigu ina hada kaasi amrun waa amar weeye katabahu allahu alla ku waajibiyey oo ku qoray calaa banaati aadam hablaha ilma nebi aadam faqdi gudo maa yaqdi alxaaju xaajigu waxa uu gudanayo hayra an laa mooyaane inaadan ku awaafayn bilbeyti kacbada qaalat waxay tidhi yani xataa tadhurii ayaa alfaada ku yimi maydinku sugantaha maya naam qaalat waxay tidhi wadaxa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam alla waa udxiyaystay can nisaa'ihi dumarkiisa xaggiisa wuxuu kaga udxiyaystay bilbaqar lo buu kaga udxiyaystay oo ka qalay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiikani wuxuu tilmaamaya oonu ka faaiidaysanayna nabigu calayhi salaau wasalaam gabadhii caadada lahayd ee muxrimada ahayd caaisha radi allahu anha in loo diiday kacbada inay ku awaafto waxaa amar lagu siiyey kacbada inaanay ku awaafayn oo aanay u bannaanayn sababta aanay ugu awaafayn waa maxay ma masjidka ayaanay gelayn mise waxa weeye awaafka u baahan ahaaro u baahan labadaba waa layidhi laakiin khulaasadu waxay tahay oo laysla qaata gabadha waxa weeye caadada leh dawaafka inaan loo ogolayn sida salaadaba aan loogu ogolayn baabu asli lxaaidi wuxuu baabu yahay gabadhii caadada lahay inay maydhayso ra'sa zawjiha ninkeeda madaxiisa wa tarjiilihi iyo inay waxaweeye u fidhayso inay madaxiisa u maydhayso iyo inay u fidayso baabkiisi wey yani waxaa laga wadaa gabadha caadada leh waxa weeye laga fogaan maayo sidii yahuuddu ay uga fogaanaysa kaanat ilyahuudu ida xaadat ilmar'atu fiihim lam yuaakiluuha walam yushaaribuuha walam yaqrabuuha waxba lamay cunayn waxna lamay cabayn umay galmoonayn waxa weeye way ka fogaanayeen waxaa la tilmaamaya sharcigeenu inuu dhexdhexaadsaday kiristaankuna cagsigay ahaayeen oo ta caadada leh iyo ta aan caadada lahayn umay kala socnayn isku sibay ula wada macaamilyiin laakiin sharcigeenu waa dhexdhexaadsaday xubinta taranka unbaa laga fogaanaya wixii ka soo haay waa qof caadiya loola macaamilay qaala waxa ui bukhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf watinisi qaala xadaana malikun can hishaam bni curwa an abihi an caaishaa radi allahu taala anha qaalat kuntu waan ahaa urajilu mid u fidha rasa rasuulilaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alla madaxiisaan u fidhayayani timihiisa walxal ana xaa'idun anigoo anoo caada leh riwaayadka qaar waxaa ku yimi kaana yatakiu sida inoo soo socota nabigu inuu ku dingiigsanayay dhabteeda inuu ku dingiigsanayay dhabteeda inuu ku jiibsanayay kadibna nabiga alayhi salaau wasalaam ay u fudhaysay yani iyadoo madaxiisu dhabteeda uu saaran ayay nabiga alayhi salaau wasalaam u fudhaysay yani wax basiya kuma sugna culimmada qaar waxay idhaahdeen waxaa lagu ishaaraya sida xadiista soo socotaana inoo tilmaamayso gabadhii caadada lahayd inay bannaan tahay oo ku jira shay inay qaadi karto ama dhabta ku qaban karto waayo nabigu calayhi salaau wasalaam qur-aanka ayuu xifdisanaa oo laabtiisa ku hayay halkaasay culimmada qaar u qaadeen inaanay tan noocaasi basi ku sugnayn yani wlaa man yaxmilu alqur'aan waa nabiga calayhi salaau wasalaam cida ugu mudanee qur'aan qaada waa nabiga calayhi salaau wasalaam qaala wuxuu i bukhaari ibraahim bnu muusa qaala waxa uu waa ibn yaziid atamimi asahiir buu caanku ahaa culimmadu sahiir bay u yaqaaneen ninkii yaraabaa loo yaqaanay ibraahim yare markaa soomaali laga dhigo laakiin imaamu axmed waxaa laga sheegay inuu yidhi laa taquluu lahu sahiiran fainahu kabiiru lcilmi waljalaala ninku waa nin culus yaraantaa laga daayo qaal wuxuu hi ahbaranaa hishaam bnu yusuf asancaani waa imaam macruufa weeye whaqu lymaniyiin wa atqanuhum ayay ku tilmaameen ana bna jurayj cabdilmalik bn cabdilcaiiz ibni jurayj almaki waa nin macruufa amadii waaweynaa wey ibni jurayj awowgii baa loo nisbeeyey waa cabdilmalik ibni cabdilcaiiz ibni jurayj ahbarahum wuxuu u sheegay qaala waxa ui ahbaranii hishaamun can curwata anahu su'ila curwa waxaa la weydiiyey atakdumunii ma ii khidmadaynaysaa alxaa'idu gabadhii caadada lahayd aw tadnu minii ma ii soo dhowaanaysaa almaratu haweenaydii wlxaal hiya junubun yadoo jinaabaysan faqaala curwatu waxau ihi kullu dalika kaa dhammaantii calaya dushayda hayinun waa mid fudud weeye yani wax dhiba ma laha wa kullu daali kaa dhammaantii tahdumnii yani waxaa la sheegay oo dhan oo adeega takhdumnii waa ii adeegaysa qof duushiina ma ahaanin fii dalika arinkaas yani gabadh caadale inay u adeegto ba'sun wax dhibi kuma baratnii waxay ii sheegtay caaisha caaisha radi allahu tacaala canha annaha kaanat inay ahayd turajilu mid u fidha tacni waxay u jeedaa ra'sa rasuulilahi sal allahu alayh wasalam nabiga madaxiisa walxaal hiya xaa'idun iyadoo waxa weeye caada leh warasuulu llahi sal allahu alayh wasalam xiina idin xilligaas mujaawirun uu waxa weeye la jaar yahay bimacnaa masjidka uu ku ictikaafsan yahay yani mujaawir waa muctakifka wey yudnii laha waa usoo dhowaynayay rasahu madaxiisa wahiya iyaduna fii xujratiha qolkeeda ay ku sugan tahay nabiga waa u fudhaysay walaal hiya xaaidun iyadoo caada leh yani wax basiya maleh inay odagayda u adeegto wallahu aclam sal allah waslama cala nabiyina muxamed waalihi wasaxbi waslm